بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسقطا وترك الخروج أو وترك الخروج عند تعديهم وجوهم والتوبة إلى الله فيما يعطف بهم على معيته درسيga caawd samaanta sheenaan gelin waxyaala dars sheekay noqono meshii aayadku yahay biyowmin kana miqdaaru hamsiina alfa sana سنة لو كان غير الله الحاكم بين خلقه waxaan taqriiban ka dhignay markii hore in uu jamcinayo aayaddaas iyo aayadka kale laakiin waa ismuusiis sida saxda waxa weeye yani aayaddan uu fasirayaa laakiin uusan u banbixin aayaddan iyo kale iswaafajintooda uusan banbixin taa waa qodob baraarujin mudan tafsiirka uu marayna eh, aimada salafka qaar ka mida laga soo guuriyaa sida takrima moxamed ibnu kacab iyo kalbi iyo qolyaa laga soo guuriyaa aimada salafka sidana dabu maray eh, imaam eh, almusani masalada labaad meeshii nagu dambeysay oo muwaxidiinta ay ka soo baxaya mashiinada ilaahay naarka kaga soo baxaya naasir iyo waxaan iluu gubanaya xaqa ay leeyihiin ee raciyadda ku leeyihiin iyo waxa looga baahanyay khaasatan markay dulmi iyo jaw ku kacaan iyo waxaa xaalka loola muxaamalo wuxuu sheekhu marka wadaacatu adeecid iyo ka amar qaadasho iyo yeelitaan liuli lamri ay fiimaa shay dhexdii min daacadaasi u sugan kaana ahaaday cinda allahi ilaahay agtiisa mardiyan mid aadalageey iyo ijtinaabi maa shayka fogaanshihiisa kaana ahaaday cinda allahi ilaahay agtiisa musqifan mid cagagelinaya wa tarku lkhuruuji muxuu idin carageynaya mesha tarku mule ya ayb ولكم أمرين مقدرتان ولأولي الأمر ترك الخروج فقوم هذا الشيء بشيء معنا ولهم وحك إليه ترك الخروج لقتال قومتهم عند تعديهم حق بدبيد وضع أكثر وجورهم يظلم ولا أكثر markay arrimaha sameeyaanna in lagu baxo oo laga tagaayo waa xaq ay leeyihin watawbatu iyo noqosho ilallahi alla loo noqo oo dadkii ay dulmiyeen iyo raciyadu inay ilaahay u noqoto kayma yactif si uu u darciyo alle bihim iyaga calaa raciyatihim raciyadooda korkooda si uu u darciyo yani inay raciyadu toobad keento si ilaahay uu qalbigooda naxariis u madaxda oy markaa ugu dabacdo raciyo tahay masalada ku saabsan madaxda muslimiinta inay taaca leeyihiin oo muxuu ay leeyihiin in laga hawrqaato oo laga dambeeyo oo la yeelo taladooda iyo amarkooda waa masalo qur-aanka kariimka iyo sunnada انت رايك تصير الله تبارك وتعالى في القران الكريم تقول يا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الله اطيع رسولكيسana aطeeca kuwa taladiina hayana aطeeca welilamriga culimadu waxay ku fasiraan alumara walculamaa waa madaxda iyo culimada labadaasaa ulilamriga ummadda oo taladooda gacanta ku marka kuwaasna deeca maleegto ay ku tahay ayb axaadiista nabiga sal alay wasalam ee kusoo aroortay masaladaasi aad bay u fara badan tahay waxaa markaa aan kala qaad oo labadaba la madaxdu ama kuwa caadiliin ah oo ilaahay sharcigiisa ku socda oo ummadda anu kale ahaanina u dulmi kuwa iyaga hadal kuma jiro jamiica dawaa'if waa isku waafaqsan yihiin laasea ama ha noqdeen a'imo jow iyo dulmi ku dhacay yani waxa weeyaan dunuub galay ummadii u kala eexday sharci qaar ka mida muxuu ahaay aan xukumaynin wahaya yani aimatuljawka kuwaasala waa kuwa dulmiga iyo kabaa-ida dunuub galay ama iyagaba ku saabsanaato ama baciyadda maamulkooda oo maamulkiiyo dulmi ka galeen ama iyagaa dulmi galo kabaa'idu soo galeen kuwaasa waxa la yidhahdaa ayoosuso marka ama qoladaa hadaqan oo qolada kuhaan noqdeen dhammaantood baciyadda waxay ku leeyihiin inay ateecaan laakiin maxaa lagu ateecayaa wuxuu sheekhu yidhi fiima kana cinda allahi mardiyan wixii ilaahay faacadiisaa lagu ateecay laakiin wixii ilaahay taacadiisa aan ahayn inay ku khilaafsan yihiin hadday ku amraan waad leedamaysa saas macana oo waad ka fogaana wixii ilaahay carag geynaya nina lagu atleeqi maayo oo xadiiska nabiga sal alay slam laa taacata limakhluuqin fii macsiyati inama taacatu bilmacruuf waa ka xadiiska nabiga sal alay slam ama xadiidkan laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq isaga sidoo kale ee nabishayba iyo tooraniya soo saaray laakiin waa xadiis saxiixa wey ihaada lafdigu saxiix wey laakiin lafdiga caanka wax weeyaan inama taacatu bilmacruuf adeecintaysa ah, adeecaayay waa un wixii shareecada waqt wixii shareecada khilaafsan laysku adeeci maayo ayib laakiin lama adeecayo maxaa laga wadaa hadday macsiyo ku amraan macsiyadaa ay ku amreen unbaa diidi mooyee iyaga laf ahaantoodana ku kici maysid lana dagaalami maysid wixii kale khayr ay ku faraanna waad yeeli halkaas uun khaladkaa unbaad uun diidaysaa halkaa khaladkaas unbaad ku diidaysaa oodan kaga amar qaadanayn macnaha ayib arrintaasi marka waa arrin eh, ka turjumaysa in la ilaaliyo jamaacada muslimiinta lianna dowladda iyo madaxdu waxay masalaysaa waa ramsigii matalaya siyaadada iyo wada wadajirkii ummadday matalayaan sidaas daraaddeed waa in la ilaaliyo ah, oo dadku iyo raciyaddu ay ka amar qaadato oy ateecdo ooy ka dambayso oo aan muxuu ahaayey la furfurin ama aan dhib loo geysan laana dhibka loo geysanayo ayaga kuma dhacayse waa wax kusoo noqonaya dalka iyo dadka kusoo noqonayo ayib xadiis fara badan buu keenay sheekha sharaxa u sameeyey xadiidka iyo kitaabka dhowr xadiis baynu ka qaado bilmunaasaba xadiidka cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canh wuxuu u yimid in la yidhahda cabdullahi ibnu muiic ayuu u yimid ayb nebigu arkay baa la yidhahdaa laakiin adugu wuxuu ahaa taabici buu markii ay dhacday arrintii xara arrintii xara oo zamankii yaziid bnu mucaawiya reer madiina iyo yaziid ciidanuu soo diray baa madiine ku dagaalamay marka reer madiina culimo iyo akhyaar badan iyo cagtaa la mariyey waa la badan oo akhyaara meeshaa ku dhintay marka waqactulxara la yidhahdaa waqactulxara la yidhaahdaa markay taasi dhacday baa waxa uu cabdulaahi bni cumar baa wuxuu u tegey cabdulaahi bn muiic cabdulaahi markuu yimid waa ibni cumareh ayaa wuxuu ku yidhi ibnu muiic baa wuxuu yidhi barkin u keena abu cabdiraxmaan ayb barkinuu keeno markaasaa ابن cumar wuxuu yidhi uma imaanin buu yidhi inaan fadhiisto kuuguma imaanin bu laakiin waxaan kuugu imid buu yidhi inaan kuu sheego xadiid nebiga sal lla lay waslam ka sugan waxaan maqlay buu yidhi nebigu ale sal lla lay waslam man khalaca yadan can taacatin laqiya allaha yowma alqiyaamati walaa xujata lahu ruuxii gacan ka siiba oo madaxa muslimiinta iyo dowladda ateeciddeeda gacantiisa kala baxa maalinta qiyaamadu ilaahay la kulmaa isagoon xujo lahayn wuxuu ku marmarsooda haysanin waman maata walaysa fi cunuqihi baycatun maata miitatan jaahiliya ruuxii dhinta isaga oo ayna luquntiisa bayca ku jirin baycadu waa yacni waa ballanka aada madaxda la gelayso inaad ateecayso ruux aan ballantaa ku jirin hadduu sidaa ku dhintana dhimashadiisu qaab jaahiliyu u dhintay wey macana ayib ilan jaahiliyadii hore waxay u dhiman jireen ayagoon madax lahayn oon daaca ku jira marka eh, waxaa ka mid ah isla xadiidkaa ku xiga oo xadiid ibni cabaas oo nabigu leh sal lla lay man kariha min amiirihi shay-an falyasbir calayh ruuxii imaamkiisa ama amiirkiisa ama madaxdiisa waxun ku kahda oo ku dhibsada ha sabro fainahu laysa axadu min annaasi kharaja min asulطaani shibran famaata calayhi ilaa maata miitatan jaahiliya ruuxii madaxa muslimiinta ka baxa taako oo sidaa ku dhintaay dhimashadiisu qaabkii jaahiliyada oo kale waay ayib axaadiistaasi nabigu sal ly slam wuxuu ku tilmaamayaa in ay laasim tahay mar walba wada jirka muslimiinta iyo madaxda iyo in yani wax weeye la ilaaliyo taasuu tilmaamaya xataa hadday madaxdu fasaado oo ay madaxdu dulmi ku kacdo oo shareecada khilaafto oo dadka layso oo ay jawr samayso oo ay fasaad oo dhan ku kacdo fasaad o dhan fasaad ku kacdo waa la ateecaya ah, lagama hoos baxayo lagumana kacayo ah, ilaa heerka u fiirsada xadiidka xudayfa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ow shar baanu ku jiri jirnay buui ilaahay baa khayr noo keenay khayrkii baan hadda ku jirnaa buui ee khayrkanaan hadda ku jirna shar ka dambayn doonaa haabuu nebigu sal lay waslam ah. sharkaana khayr ma ka dambeeya haabuu yidhi okay khayrkaasna shar ma ka sii dambeeya haabuu yidhi waa see baan idhi bu rasuul ilahi markaasuu nebigu wuxu uhi sl lay waslam yakuunu bacdii a'immatun laa yahtaduuna bihudaayi walaa yastannuuna bisunnatii yacni wax weeyaan gadaashayda waxaa imaan doona madax aan hanuunkaygii ku hanuunsanayn jidkaygii aan haynin sunnadaydii iyo dariiqaygiina aan haynin wasayaquumu fiihim rijaalun quluubuhum quluubu shayaatiini fii juhmaani insin waxaa dhexdooda istaagi doona rag quluubtoodu ay quluub shaydaan tahay oo jidh insaan ku jirta ilaa eerka la gaarsiy uvers qalbigu waa qalbi shaydaan jidhkuna waa jinsi waa jidh insi waay bini aadam jidhkii waay qalbiguse waa qalbi shaytaan markaasaa waxaan idhi buu idhi kayfa asnacu yaa rasuul allahi in adraku dalika zamankaas hawshu saa u halaabayso oo quluubtoodu quluub shaytaan noqonayso haddaan zamankaa gaadho maxaan sameeyaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam tasmacu wa tutiicu lilamiir ninka madaxda ah kaasaad warkiisa maqli ood yeeli wain daraba dahraka wa ahada maalaka fasmac waatic buu nebigu sal lay slm hadduu xataa dhabarkaaga garaacoo ku tumo oo xoolahaaga qaatoo ku dulmiyo maqal amarkiisana yaal buu nabur sal lay waslm waxaa laga wadaa bimacnaa cidda ku dulminaysa waad iska celin kartaa hadduu yahay raciyadda ama ruux caadiya laakiin haddii wixii ku dulminaya ay dowladda tahay iskama celin kartid lanna iska celinteedu maxay maa maxay noqonaysa soo inaad dad urursato oo dagaalanto ma aha taasaa la diidan yahay sabir dulqaado iska adkayso ilaahay u daa haakada sidaasuu nabigu amraya salawatu rabbi wa wasalaamu caleyh markay muslimiintu saa u kulansan yihiin ciddii eh, kala jabinaysa oo eh, kacdoonno iyo balaayo ku abuuraysana ayagoo markaa hal imaam iyo hal madax lahoo iswaafaqsan ninkii doonaya inuu kala jabiyana dilabu buu nebi uri sal alla alay wasalam ninkuu dooniba ha noqday ayib eh, madaxda waa la ateeci marka fii taacati illaahi baa lagu ateecaya goorma ilaa wax gaalnimo cad ah oo aan shaki ku jirin inay ku kacaan mooye ma aha masaa'il ijtihaadi oo laisku khilaafsan yahayoo muxuu ahaayey eh, eh, culimmadii qaarna leeyihin war waa ku gaaloobeen qaarna ay leeyihiin maya kuma gaaloobin maya waa inay gaalnimo cad oo bannaanka taa galaan inta ka horraysa wixii dembi ay galaan o dhan waa loogu dulqaadanaya nebigu sal lay waslam cibaaraad dowru masalada iyadaa ka bixiyey xadiidka umu salm oo kale nebigu wuxu uhi sal lay slam satakuunu umaraa fatacrifuuna watunkiruun madax baa imaan doonta waxay samaynayaan wax ka mida waad garanaysaanoo waa shadiintii wax ka midana waad inkiraysaanoo waa wax shareecada khilaafsan faman carafa bari'a waman ankara salima waman radiya walakin man radiya wataabaca ruuxii garta oo khaladkooda garta ee yacni wixii wanaagana ku raaca wixii khaladana isaga leexda kaasi waa beri noqonaya ruuxii khaladaadka inkirana waa fayoobi helay waa fayoobaaday laakiin ruuxii raalli ku noqdo ku raaca khaladkooda oo dunuubtooda ku garab istaaga oo dulmiga ay samaynayaan garab ugu noqdaay kaas wey midka khasaaraya markaasaa waxay yidhaahdeen afalaa nuqaatiluhum marba hadday heerkaa gaadheen rasuul ilaahi maan la dagaalano oo intaanu mucaarad iyo ciidamo samaysano maanu riditaankooda isku daynoon kaba taqalluso nebigu wuxuu uhi sal lla alay slam laa maa salluu maya intay tukanayaan ah, salaadda hadday tukanayaan ha ku kicina hana ridina daaya ah, sidooda ku sabr buu nebigu uhi sal lla alay wasalam marka xadiiskaasi wuxuuna yidhi maa salluu buu yidhi ah, xadiidka cawf ibn malik xadiidkaasi waxaa soo saaray xadiidka cawf bin malik sidoo kale nebigu leehy sal lay waslam a'immadiinna uu akhyaartoodu waxa weeye waa kuwaad jeceshihiin iyaguna idin jecel ood u ducaynaysaan iyaguna idin ducaynaya madaxdiinna kuwooda sharka badanna waxa weeye kuwa aad necabtihiin iyaguna idin necab ood habaaraysaan ood lacnadaysaan iyaguna idin lacnaday markaasaa waxay idhiin rasuulka ilaahayow afalaa nunaabiduhum cinda dalika marba hadday gaadhayba in ballaysnacayba oo iyaguna na nacab yihiin annaguna nacabnahay oon ishabaarayno oo shar badan yihiin dee markaa maanu seefta u qaadanno ah, maanu la dagaalanno markaas markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla ly slam laa maa aqaamuu fiikum asalaa ah, maya ha la dagaalamina inta ay dhexdiinna salaada oogayaan ayb inta ay salaada oogayaan xadiidkii horan muxuu ahaa maa salluu intay tukanayaan kanna maa aqaamuu fiikum salaa saas way macanaa ayb marka salaadda intay tukanayaan maxaa laga wadaa intayna gaalnimo ku dhicin waa leanna ruuxu markuu salaadda ka tago waa gaaloobaya saas way macanaa hadday gaalnimo ku dhacaan xadiiskan dambaa marka tilmaamayo cibaadatu bnu saamid xadiidkiisa markaas wuxuu leeyahay nebigaa noo yeedhay sal lla lay wasalam fabaayacnaahu markaasaan la mubaayacoonnay fa kaana fii ma akhada calayna wuxuu nebigu ballanta nagaga qaaday waxaa ka mid ahaa an baayacanaa cala asamci waaaca inuu nagula mubaayacooday oo ballan nugula galay inaan madaxda maqalloon yeelo amarkooda fii manshatina wa makrahina markaan faraxsannahay iyo markaannu kahanaynaba waxayna amrayaan haddaan kahanayno iyo haddaan jecelnahayba laba goroba ayb wa cusrinaa wa yusrinaa culayskanaga iyo fudaydkanaga agtiisa wa aaratin calaynaa iyo iyagoo naga eexday xataa hadday naga eexdaan oo ama reerkooda eexdaan ama saaxiibadood u exdaan oo xuquuqdii dadka iyaga uun siiyaan dadka kalena qadiyaan xataa fi hadihi alxaala aw aharatin calayna nabigu wuxu uhi sal lay waslam sabra ah, yeela amarkooda sidaas weyaan ayb waanlaa nunaasica almra ahlahu inaanaan talada iyo amarka dadka haya ku qabsanin ballan buu nabigu nagula galay sal lay waslam muxuu yahay arrinku almru waxa weeyaan waa madaxnimada khilaafada imaarada inaanaan dadka haya la qabsanin oo aanaan ku qabsan ayb wuxuu nebigu yuri sl lay waslam ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan ilaa inaad aragtaan mooye gaalnimo cad oo agtiinna ah xagga allana tabaaraka wa tacaala ee aada uga haysaan burhaan cad aada uga haysaan ah, yacni burhaantu waa daliilka aan shakigu geli karinee qaatica ah waa inaad daliil go-an u haysaan daliilkaasina sheekh hebel baa yidhi meehe waa inuu xagga alle ka yidhi waana inuu cad yahay oon shaki ku jirinoo kufri bawaaxaya markaa unbaad ku bixi kartaan u fiirso yani hadalka nebiga sal lla alay wasalam inta qeyd yani waxa weeyaan lama dhihin uun ilaa an tarow kufran bas laguma gaabsan laakiin maxaa la daba dhigay bawaax waa inuu cad yahay ayb waxaa la yidhi waa in burhaan uu haysto haddana burhaantii maxaa lagu xidhay burhaantu waa inay xagga alle ka timaado waa in daliil oo qur-aanka iyo sunnadoo ku cad waa inuu jiro gaalnimadiisa haddaan taa la helin inta taa laga helayo nebigu wuxuu uhi sal lla lay waslam ha ku bixina hana la dagaalamin axaadiistaasi marka waxay tilmaamaysaa iyo aayadihii qur-aanka ee ku horreeyeyba aayaddii qur-aankayd waxay tilmaamayaan in madaxda aan lagu bixin oo eh, laga laga dambeeyo oo wixii khayra lagu caawiyo wixii jawrkooda dulmigoodana loo dulqaato ayib masaladaasi marka waa masalatu eh, madhaba ahlisunna waljamaaca waay eh, salafka agtooda mas'alada madaxda jawrka ku kacday ee dulmiga samaysay ee in lala dagaalamo lagu kaco masale khilaafiyay ahayd qadiiman cinda salaf laakiin markii ay la arkay fasaadkeeda iyo dhibaatada ka dhalatay ayaa istaqara amru ahli الsunna wa ijmaacuhum cala tarki اlkhuruuji cala a'immati اljawr dhacdooyin baa dhacay fara badan oo madax lagu baxay oo madaxdii u badnaa ee reer bani umaya u badnayd dhacdooyinkii lagu kacayna wax laga faa'iiday ma jirin waqcatulxaraa ka mid ah dadkii unbaa baaba'ay waxaa ka mid a ah, midii la dhihi jiray ibnulashcas kacdoonkiisii baa ka mid oo ah, rag badan oo fuqahaa ka qayb galeen ayadana dadkii unbaa la baabi'iyey labada dhinac unbaa baaba'ay wax laga qabtay ma jiro waxaa ka mid a ah kuwo kaloo ka dambeeyey xilligii reer baniilcabaas ay hayeen sidoo kale kacdoomaa kacay wax haba yaraata ee guulaystay ama guul keenayna ma jiro markay culimmadii muslimiintu arkeen baasho inay faa'iide iyo khasaaro mooye ayna faa'iide lahayn amru ahlisunna kadib wuxuu ku sugnaaday inaan lagu baxaynin madaxda muslimiinta jawrkay toonaya hagu kacaan ah, dhibkoodana lagu sabro oo loo dulqaato ah, sidaas waxaa dhahaya islaam ibnu taymiya iyo xaafid ibnu xajar iyo saasay soo guurinayaan eh, yani istaqara amru ahli الsunna cala tarki اlkhuruuj bacda khilaafin saabiqin cinda اsalaf khilaaf horaa jiray lakiin bacda dalika arrintu waxay noqotay mabaadi'da waaweyn ee ahlu sunna ay kutubtooda ku qoraan saas daraaddeed kitaab kutubta sunnada ka mid ee culimmada selafku qoreen oo mas'aladaa ka madhan heli maysa leanna waxay noqotay maclam ama astaan iyaga iyo kala saarta firaqda lunsan way u horayso khawaarijtu iyo nimanka la yhahdo muctasiladu mabda' bayba leeyihiin qawaaciddooda shantaa waxaa ka mida ah, madhabkoodu ku dhisan yahay qaacida la yidhaahdo alamru bilmacruuf walnahyu can almunkar altawxiid walcadlu walamru bilmacruuf walnahyu can almunkar wamanzila bayna almansilatayn shan qaaciday leeyihin madhabka ictisaalka ku dhisan maxaa laga wadaa alamru bilmacruuf walnahyu can almunkar madaxda in lagu kacay ka wadaa adiga markaad aragto alamru bilmacruf walnahyu can almunkar waxaad u qaadanaya tii qur-aanka iyo sunnadu sheegeen laakiin fii kutub almuctasila haddaad ku aragto waxay ka wadaan madaxda in lagu kaco oo lala dagaalamo oo markay e, dembi galaan kursiga xoog looga tuuro marka masalada khawaarijta iyo muctasiladoo dhinaca iyo ahlu sunnaha oo dhinacabaa isku khilaafsan adiladaa faraha badan marka ee ayaa ku tusaysa in ay e, madhabka ahlusunna saxaabada iyo salafka laga soo gaadhay uu yahay madhabka saxda ee maxay tahay xikmadda ku jirta madaxda ha loo sabro dulmigood lianna shareecadeennu waxay ku salaysan tahay marka tilaabo la qaadanayo waxaa la fiirinayaa tilaabadan ma dhibka ka dhalanayaa badan mise dheefta ka imaanaysa iyo faa'iidadaa badan hadday jawaabtu noqoto dhibkaa badan waa xaaraan hadday noqoto faa'iidadaa badanna marka waa bannaan tahay tajribe ahaan marka waxaa lagu ogaaday madaxda oo lagu kaco dawlad dhisan oo milatarigeedii leh oo ciidamadeedii leh oo laamaheedii u dhisan yihiin oo koox yar oo mucaarada intay samaysanta ay ku kacdo inaynan waxna ka qaadaynin dhiig daata iyo wax burbura mooyaane wax faa'iida ayna ka keenin waa midda uu leeyahay aimadu ay tilmaamayaano waxay leeyihiin mas'aladaasi waa mas'alo mujarab ah ibnu taymiya keyrkiiba wuxuu leeyahay maalan marka maadaama uun fasaad ka dhalanayo oo dhiig daata iyo wax burbura iyo wax kharime iyo ka dhalanayo mooy aan faa'iide weyne ka imaanaynin shareecada maqaasideeda marka la fiiriyo marka xaaraan bay noqonaya sababta loo manciyey waxa weeye lihalabati shar wa lihalabati alfasaad wey macanaa fasaadka ka taratubaya ayaa haalib ah ayb saas daraaddeed baa ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi wayuqaalu situuna sanatan min imaamin jaa'irin aslaxu min leylatin waaxidatin bilaa sultaan waxaa la dhahaa buu yidhi lixdan sano oo imaam xun iyo madax xun ay ku haysato ayaa dhaanta hal habeen oo madax la'aan ah hal habeenoo dowlad la'aan ah ayaa ka shar badan shar ka dhici kara ayaa ka shar badan oo ka dhib badan lixdan sano oo dowlad xun ay kuu taliso saasaa la dhihi jiray buuri markaasuu wuxuu yidhi ibnu taymiya watajribatu tubayinu dalika buuri tajaaribta marka taariikhda dib loo raaco oo la akhriyo wixii la soo maray inta ururo iyo kooxa ku kacay dowlad iyo waxay ku dambeeyeen marka loo akhriyo dib loo akhriyo tajribada soo baxaysa waxay tahay waa arrintaa iyadaa wa dowlad xun ayaa dhaanta hal habeenoo dowlad la'aan ah waa masale mujaraba buu leeyahy sidaas way maanaa alimaam ibn اlqayim bn cali raxmat ullahi hadal aad u qiimo badan buu leeyahy wuxuu leeyahy wahada kalinkaari cala almuluuki wاlwullaati biاlkhuruuji calayh ah, madaxda oo lagu baxo fainahu asaasu kuli sharin wa fitna shar iyo fitno oo dhan asaaskiisu waa madaxda lagu kaco buui ayb ilaa aakhiri dahri ilaa adduunka gabagabadiisa laga gaadho waman ta'ammala maa jaraa lilslaami fi lfitani alkibaari waasigaar ra'aaha min idaacati hada alasli ruuxii u fiirsada oo dhuuxa wixii muslimiinta dhib soo maray taariikhdooda oo fitnooyinkii waaweynaa iyo kuwii yaryaraabla leh waxa u soo baxaysa arrintaasi inay ka dhalatay asalkan oo la dayacay wa cadami asabri calaa munkar iyo munkar ay madaxdu samaynayaan oo loo dulqaadan kari waayo fa alaba isaalatahu munkarkiibuu marka damcay inuu zuuliyo ah, wadankii khamraa qabsatay oo ribaa qabsatay oo zinaa qabsatay oo balaaya qabsatay oo gaalaa soo gashay oo kan war wax jira meehe iyaga dhanba aan tuurno ah, munkar buu u dulqaadan waayey zuuli buu is yidhi fatawallada minhu ma huwa akbaru minhu wixii uu zuulinayey wax ka daran baaba ka dhashayba ah, wuxuu meesha ka saar islahaa balaayo ka weyn baa muslimiinta intii dhib soo maray taasaa u badnayd bal halkaasay ka timid bule fasaadka badankii meeshaasu ka sidaas daraaddeed masaladaasi waa mas'ala mafruuq minha cinda ahli sunna ah, nusuustuna ku tustay ijmaacooduna istaqara calayhi sidoo kale tajribaduna ay kutustay tustay taariikhdaa dheere ee la soo maray macnaha wax weyn oo laga dheefayo marka ma uu jiro ayb hadal aad u qiimo badan buu leeyahy sidoo kale ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi uu leeyahay faidaa salaxa du sulطaani salaxat umuuru nnaas ninka madaxda hadduu hagaago dadka arrimahoodu waa hagaagayaan waidaa fasada fasadat bixasabi fasaadihi hadduu madaxu fasaadana dadka arrimahoodu way fasaadayaan kolba qiyaasta ay madaxdu fasaaday kolba qiyaasta madaxdu fasaaday ayaa arrimaha dadku ka fasaadaya wuxuu yidhi marka walaa tafsudu min kulli wajhin bal laabudda min masaalix buuri madaxdu hadday fasaado arrimuhu ma wada fasaadayaan buuri laakiin maadaama dawladi dhisayntoo nidaam dhisan yahay masaalix un inay jirto waa laga maarmaan bu ah, masaalix uun sax fasaad waa jira haddana taagnidoodi iyo jiritaankooda masaalix baa ku taagan ayb wuxuu yidhi id huwa dilullah madaxu madaxda muslimiinta iyo dowladdu waa hadhkii alla waay way addoommadu hoos hadhsanayeen markaasuu wuxuu uhi laakina adilla taaratan yakunu kaamilan maanican min jamiici aladaa wa taaratan laa yamnacu ila bacda aladaa wa ama ida cudima adillu fasada almru buuli adiga markaad hoos hadhsanayso hoosku markuu dhammaystiran yahay geed baad hoos hadhsanaysa geedku markuu dhammaystiran yahay wuxuu kaa celinayaa qoraxdii oo dhan iyo kulaylkeedii wuu kaa celinaya sooma adigoo dhan waxaad ku hoos jirtaa hoos baad hoos fadhidaa ayib hoosku markuusan dhammaystirnayn ka warran oo maalan geedku ama caleyntiisu yar tahay ama laamihiisu yar yihiin waa hoos waad hoos fadhidaa laakiin haddana kulaylkii waxna wuu kaa celinayaa waxna waxna waa kusoo gaadhayaa soo ma marka madaxdu markay fasaado waa hoos fasaad ku jiro waxna waa ku soo gaadhayaa waxna waa ilaalinayaan laakiin ka waran haddii hooskii oo dhan inta meesha ka baxo geedkii go'o ama aada goyso aad tidhaahdo waxaan raadinahayaa hoos baan raadinahaya ya geedkii o dhanna waa jartay waar adeero geedkan muxuu ahay waxoogaaga qoraxda igu soo daynayo ma adkaysan karee isaga dhanba waa jarahaya maxaa dhacaya marka adigoo dhan inaad qorax fadhiisato soo ma marka macnaheedu waxa weeyaan haddii hooskii kaamilka ahaa la waayey hooska niska ah hoos la-aan buu dhaamaa ma la fahmi hooska oo niska ah ama uludka ah ama rubuca ah ama boqolkiiba xataa labaatan ka laaban tahay wuxuu dhaamaa hoos la-aan buu dhaamaa xikmaddii caqligu markaasuu keenaya meeshay shareecadu marka wax ka fiirinaysa waa meel fog xamaas iyo caatifo iyo orod iyo kala tuur iyo ma aha waxaa wax laga fiirinayaa meel fog waxaa waxaan ka dhalan kara maxaa imaan kara maxaa masaalixa maxaa mafaasida ha halkaasaa marka la fiirinaya saas daraaddeed baa laleeyahy sabra oo dulqaata oo isaga adkaysta oo ha kicina oo ha la dagaalamina ayib haddii sabran layna yidhi dariiq kalaa jira marka oo lagu sixi karo madaxda khaladaadkeeda muxuu yahay dariiqaasi dariiqaasi waxa weeyaan in loo naseexeeyo kow loona duceeyo laba cinda ahlisunna madaxdu haddii ay inxiraafto way u ducayn jireen bal fudayl waa ka dhahaya fudayl bnu cayaad waa ka dhahaya haddii hal duca ah oo ilaahay iga aqbalaya ay jiri lahayd madaxdaan ugu ducayn lahaa kutubtooda qaar ka midana waxay ku qoreen haddaad aragto nin madaxda muslimiinta habaarayoon u ducaynaynin dariiqii ahlusunna waa ka leexday marka waa loo duceeyaa oo ilaahay inuu hagaajiyo Ah, ducada ugu badan baa iyaga la geliyaa ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu hagaajiyo waa qodob talabaadna waa loo naseexeeyaayo haddaad gaari karto weliba eh, si aan fidna ka dhalanayn naseexadooda haddii inta badan eh, manaabirta iyo masaajidda iyo meelaha caamkaa ah iyo eh, madaxda ceebahooda laga sheegsheego kanuu sameeyey kanuu sameeyey waxaanuu ku kacay kanuu ku kacay inta badan waxay sabab u noqotaa kacdoon madaxdii in la naco kadibna mujtamacii madaxdii kala fogaadaan kadibna waxay sabab u noqotaa kacdoon iyo yacni jabhado hubaysan inay kacaan sidaas daraaddeed xataa ceebtooda bannaanka lama wadwado ah, haddii loo naseexaynayana si qarsoodi ah in loogu naseexiyaa laysku dayay leanna waxaa ka dhalanaya tan calaniga inta badan fasaad bay keentaa munaasabaadka qaarkood haddayna fasaad ka dhidhayn laa ba'sa sida saxaabada qaarkood sameeyeen oo kale laakiin asalku wax weeyaan in ay noqoto siri wey saas daraaddeed ba xadiidka axmed iyo keyrka waxaa ku yimid ruuxii raba inuu ninka madaxda u naseexeeyo arin ugu naseexeeyo yuusan falaa yubdi lahu calaaniya yuusan kor u muujinin ayib laakiin gacantiisa ha qabto meel gooniya ah ha la tago hadduu ka aqbalana khayr hadduu ka aqbali waayana isaga wixii laga rabay waa gutay adiga xilkaagii gudatay bas bannaankaga iska mar ah. ayib waa kii eh, usama miyuu ah Eh, ninkii ay ku dhihi jireen eh, dad intay u yimaadeen warniyow maad maad maad cumaan la hadashid oo waxaan cumaan uu samaynayo maad maad maad maad kala hadashid markaasuu wuxuu ku yidhi inaanan la hadlin ma ahe laakiin eh, wixii maslaxa waa u sheegaa buuri aniga oo aanan fasaad kicinaynin oo ceebihii wixii khaladee jira dadka u sheegsheegaynin oo waa yani ma aha buu yidhi haddaanan kor u qaadin inaanan la hadlaynin marka dariiqaasi waa nooc taxadara waxaa laga taxadarayaa afku ayaa arrintu ka bilaabataa kadibna gacan bay u gudubtaa soo ma marka afku hadduu gacantii keenayo isaga laftiisa lama rabo oo fasaadkaasa ka dhalanay ayib arrimahaasi marka waxa weeyaan waa arrimo muhiima ah in la ilaaliyo marka ayib sheekhu wuxuu tilmaamay marka madaxdu hadday hallowdo waxaynu nidhi kow waa loo ducayn midda labaad waa loo naseexayn bihadihi dawaabit midda afraad oo dariiqa ugu muhiimsan midda saddexaad oo dariiqa ugu muhiimsan ah inay addoommadu ilaahay u noqdaan xalku waa kaa lianna sideedaba waxaa meesha ku jirta mushkiladani innagaa dhallay soo ma mujtamaca iyo raciyaddaa dhalay madaxda faajiriinta ah ee fasaadsan ee la dul saaray waa cuquubo soo ma cuquubadana xaggay ka timid dembi iyagu ay galeen bay ku dhalatay tayib cuquuba haddii ilaahay kuugu keeno dembi aad gashayna lagu saaro cuquubada see lagu qaadaa waayo ya cuquubada maxaa lagu qaadaa towbad baa lagu qaadaa soo ma cuquubadda marka towbad baa lagu saxaa markaad ilaahay u soo noqoto dembigii adiga madaxdan kugu saliday eed gashay markaad ka soo noqoto madaxdan waa la hagaajin ile markii horeba wuxuu ahaa yani shaabuug adiga lagula dhacayay ahaayeen shaabuuggii waa la hagaajinayaayo wuxuu isu bedelhayaa isaga dhab muxuu ahay malab iyo wanaag buu noqonaya laakin adiga dariiqaad maraysa dariiq saxsan ma saas way macnaha waa middaa wey miduu marka sheekhu tilmaamaya markuu leeyahay watawbatu ila allah waa in ilaahay uu soo noqdo raciyada lagu imtixaanay madaxda xunxun waa inay ilaahay usoo noqdaan maxay ugu soo noqonayaan ilaahay kayma yactifa bihim siduu ilaahay naxariis ugu geliyo madaxda calaa raciyati Ah. madaxdii baa qalbigooda la hagaajin naxariis baa la gelin jawrkii baa laga saari ilaahay baa madax wanaagsan keenay ama kuwanaaba la hagaajinba laakiin waa goormo waa markay addoommada soo socnaan soo socdaan wey macnaa macnaha sidoo kale alimaam ibn abilciz fii sharxi taxaawiya buu isaguna ku tilmaamaya waa ka dhahaya waama lusuumu taacatihim wainjaaru faliannahu yataratabu cala alkhuruuji can taacati min almafaasidi adcaf ma yaxsulu min jawrih wuu sii wada ilaa uu yidhaahdo faina allaha maa sallata calayna ila lifasaadi acmaalina ilaahay madaxdan wuxuu noogu salida wax kale ma ahe acmaasheenna fasaadsan waay waaljazaau min jinsi alcamal ah. yacni abaalku camalka aad samaynaysiyo dhaqankaaga buu abaalku abaalgudkuna u dhigmaa noociisoo kale waay ayib facalayna alijtihaad fi listikfaar waaltawbati wa alcamal maxaa waajib inagu ah marka in aynu ilaahay u toobadkeenno oo dembidhaaf weydiisannoon camalkeenna hagaajinno markaasuu wuxuu keenay aayaadkii wmaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir wixii idin asiibaba idinkaa la yimi waxaad idinku qasbateen way awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum say noogu dhacday idinkaa sameeyaa layidhi soo maaritaan marka ilaa yani maa asaaba min xasanati maa asaabaka min xasanatin famin allah wamaa asaabaka min sayi'atin famin nafsika wixii sayi'e kugu dhaca naftaadaa la timid adaa khaladka galay ayb aayaddii kale uu keenay wakadalika nuwallii bacda aldaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun daalimka daalim baa lagu sallidaa wuxuu kasbaday baana loogu sallidaya soo ma adoo faasid ah oo mufsid ah ilaahay tabaaraka wa tacaala sunnadiisa maaha in nin wanaagsan laguu dhiibo mujtamac aqlabkiisu wada fasaadsan in madax wanaagsan loo keeno maya leanna madaxdu xaggey ka imaanaysaa soo adinka idinkama soo dhex baxayso kanaad arkaysaana idin hor waa kuwa idinku roon waay kuwa ka sii daran baa kusii yaa ku dhex jira meesha bal waaba midhihii aad mujtamacu soo tuuray waay ilan meel kale kamayna imaanina sidaas daraaddeed daawadu daakhilkay u baahantay in laga daaweeyo gudahay u baahantahay manaa ayb faida araada alraciyatu an yatakhallasuu min dulmi alamiiri aldaalimi falyatrukuu dulma buuri hadday raciyaddu rabto in madaxan daalimka ah in ilaahay dulmigood dulmigiisa uu ka qaado ayagu dulmiga ha daayeen haddaad dulmiga daysaan daalimka waa laydinka qaadi haddaad dulmiga sii wadaanna mid ka daran baa laydin saari mas'aladu waa sida in itaarka loo fahmaana sax ah markaa kadib waxaan heli karnaa xaggee baa laga bilaabaa wax daaweynta xalku xaggee ka bilowda ma in inta hub la qaato bannaanka loo baxo oo waxbaan kala tuuraynaa la yidhahdaa wax ka bilowda war waxba ma kala tuuri karti meeshani waa wada fasaadsanta waxay u baahan tahay wakhti dheer iyo islaax iyo tarbiyo iyo hooska dhis iyo mujtamacan in la soo celiyo wakhtigeeda ay qaadato saasaa islaaxu ku yimaadaa laakiin koox yaroo bannaanka u baxdao hub qaadatay yacni wax weye iyadana way baabi khalqi badanna way unla tegi fasaad unbay ku dhammaan macna shacbi miyuu ahaa ninkii la yidhi Eh, ibnulashcad buu la socday eh, kacdoonkiisi markaasaa la yidhi ka war ninkii caalimkii taabiciga markaasuu wuxuu yidhi eh, muxuu ahay dad ilaahay ka cabsaday oo baariyiin oo dhiig iska ilaaliyeyna maanaa noqonin buuhi fajaro xoog intay yeelatay wax iska celisayna maanaa noqonin buui ah, ilaan faajirku laftiisa isagoo faajira haddana hadduu wuxuun xaqiijiyo oo uu u gaadho soo wax maaha faajiriin wax xaqiijiyena maana noqonin buuri oo waana laga adkaaday adqiyo ilaahay ka baqay oo bararo ahoo duurkoodu galay oo wax iska ilaaliyeyna maana noqonin buuri laba reer dhaxaad baan ka baxnay soo dhibka hadda jira intaa un ma ah, saas way macnaha yacni dawladna istaajin maysid dhiigna badbaadin maysid khulaasadaaduna wax weeyaan burburi adiguna burbur middaa way midda marka laga digayo hareecadu ay leeda warukaadiya xalku marka saasuu ku jiraa basri calayh raxmatullah aan ku khatimo aharkaa isaga ah ayaa wuxuu yidhi ina alxajaaj cadaab ullah falaa tadfacuu cadaab allahi biaydiikum xajaaj ibnu yuusuf ninkii safaagga ahaa ee dadka laayay eber ka dhig ee dhiigyacabka ahaa wuxuu yidhi waa cadaab ilaahay soo diray buui ee cadaabka ilaahay gacantiinna ha ku celinna buuhi gacan kuma celin kartaan walaakin calaykum bilistikaanati waaltadaruc ilaahay inaad isu dullaysaan ood ilaahay weydiisataan ood rabbi u noqotaan midaasaa xal ah xajaajna saasaa laydinkaga qaaday markaasuu wuxuu keenay aayaddii qur-aankayd walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun marka bitadaruci waalistikaana baa ilaahay madaxda dalamada wax kaga qabtaa bal masaa'ibta dhacdoo dhan ilaahay uu tabaaraka wa tacaala ku faydaa laakiin haddaad tidhaahdo xoog baan isticmaalaya dariiqii waad gaftay markaas saas way macnaha marka eh, xalku waa kaa saas daraaddeed baa waxaan leenahay ee eh, ummaddani eh, meesha la gaadhsiiyey meel dhow ma aha marxaaladda ay maraysana xaalad sahlan maaha sida ilaahay diintiisa looga fogeeyey kitaabkii looga fogeeyey xukumkii alle looga fogeeyey ee iyadii ay isu bannaysatay jaraa'imta iyo dulmiga heerka la gaadhsiiyey heer dhow ma ah saas daraaddeed waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi aad u dheer oo wakhti qaata oo ummaddan masaarkii ku soo celiya inta duhdigaa iyo dadaalkaasi socdana in la qasqasaayey faa'iido keeni mayso waa in wakhti la siiyo ummaddan tarbiyadeeda dacwadeeda waxusheegeeda soo celinteeda taasaa midhuhu ku jira meeshaasay natiijadu ka imaan insha allahu tacaala wixii inta ka soo hadhay waa un fashalkaa waa qori qaad oo gurigaaga ku mid kale qaad oo islaantaada ku gub mid kale qaad carruurtaada gub waa uun gub ka tag waa marka dambana adigu gubo waa marka natiijo male waa wax horay loo soo tijaabiye wax hadda aan ahriyayna ma inaga hadda waynu la noolahay laakiin tajaaribta markaad ahrido waa kaa ay ibnuqayim iyo sheegayaan ibnu taymiye iyo tajaaribta caalamlislami soo martay bay ahay sidanayna wixii ku dhammaanayeen manaa sidaas ayb waaacatu aacadii liulil mri bay u sugnaatay kuwa arrinka u saaxiibka ah fii ma kaana wixii ahaaday cinda allahi ilaahay agtiisa ama fii ma shay dhexdii lagu ateeco kaana ahaaday cinda allahi ilaahay agtiisa caza wajalla mardiyan mid raalli laga yahay wajtinaabi maa kaana iyo ka fogaansho maa kaana wixii ahaaday cinda allahi ilaahay agtiisa muskitan mid cadho gelinaya alla tabaaraka wa tacaala wa tarku lkhuruuj iyo in laga tago bixitaan madaxda lagu baxo khuruujka waxa way in seef loo qaato oo ama sabab loo noqdo ayib cinda tacadiihim markay xadgudbaan madaxdu markay xadgudubto xuduudda tilowdo wa jawrihim iyo dulmigooda agtiisa markay addoommada dulmiyaan oo raciyadda dulmiyaan u kala eexdaan oo qaar xuquuqdooda ku duntaan xoolahooda qaataan oo qaar iska xidhxidhaan oo wahaakadaa saas way marka inaan lagu bixin ayib watawbatu noqosho ilallaahi ilaahay loo noqdo in ilaahay loo noqdo oo eh, xaggiisa loo laabto kaymaa yactifa si uu ilaahay u dabciyo madaxda faacilku waa allah kaymaa yactifa si uu u dabciyo allahu alle bihi madaxda si uu ugu dabciyo naxariis u geliyo calaa raciyatihim raciyadooda korkooda si uu ilaahay naxariis ugu geliyo maxaa keenaya towbadaa keenaysa macnaha markaad towbad keento ilaahay baa quluubta gacanta ku haya madaxda quluubtoodu rogaya waa hagaajinaya kadibna dariiqu ku toosinaya kadibna dowladdii waaba hagaagtayba ilaan madaxii baa hagaagay soo ma sidaasay wax ku imaanayaan buu imaamku tilmaamayaa masalaa mudan inaan baraarujinno intaynaan ka bixin darsiga masaladaasi waxay tahay haddii ay dhacdo waxaan ka hadlaynaa hadda wax weeyaan waa madax muslimiin ah oo tukanaysa oo aan eh, gaaloobin gaalaysiintana waxaynu soo sheegnay xadiiska nabigu sheegay waa inay wax cad loo hayo wax cad oo burhaan ah xagga alle ka timid oo kufrigu bawaax yahay daliilkiisuna uu burhaan yahay soo ma ayib kaba soo qaad madaxii muslimiinta muslim buu ah wuu gaaloobay burhaan cad baana loo helay kufrigiisuna waa bawaax diintu ka baxay maxaa xal ah markaa xalku waxa weeye hadday muslimiintu ay iyagoon mafaasid badan la gelin la tuuri karo waa la yska qaadi nin muslima booskiisa la geynayaa isagana eh, jidkii murtadka la marinaya haddii aynan muslimiintu awood lahayn oo laga baqayo ninkaas waa dowlad ciidamadiisa iyo wax isugu rakiban iyo sirdoonkiisa iyo inaan awood loo lahayn waana gaaloobay lamana bedeli karo xooggiisa iyo awooddiisa maxaa la samaynaya markaa waa la sabraya xataa isagoo gaal ah lagu kici maayo lalana dagaalami maayo maxaa yeelay lianna awood looma hayo sooma awood looma hayo maxaa daliilu ah waxaa daliilu ah axkaamta shareecada dhammaanteed waxaa asal u ah istidaaca asal u ah axkaamta shareecadoo dhan biduun istinaa istidaaca asal u ah inuu addoonku kari karo soo ma khaasatan tani waa munkar soo ma munkarka zuulintiisana waxaa shardi u ah in uu ruuxu awoodi karo munkarkaa zuulintiisa xadiidkii abu saciidin alkhudri soo maaha man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi gacanta maxaa ka dambeeya fain lam yastatic fa bilisaanihi ah, munkarkii gacanta wax kama qaban karti awood ma haysa marka maxaad u gudbaysaa carabka hadduuna carabkii awood u hayninna fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan marka dowladdii oo gaalowday waa munkar munkarkuna awood buu u baahan yahay haddii awooddii la waayo markaasi lagu tilaabsan maayo wax fasaad keenaya maxaa ka dhalan kara leanna nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wax ka weyn baa maka isagoo jooga ayaa maka ku haystay oo indhihiisu hayeen oo uu arkahayey oo uusan waxba ka qaban karin kacbadii oo intaasoo boqol oo sanam dhex yaallaan buu nebi moxamed sal alla alay wasalam joogay soo ma iyo saxaabadiisu haddana maca daalika uusan tilaabo qaadi karin hadday macnuhu tahay munkar meeshii lagu arkaba tilaabo uun ha laga qaado gacanta ha lagu zuuliyo ee eh, nebi moxamed baa maalintaa ku bilaabi lahaa soo saas ma maxaa u diiday inuu ku bilaabo lianna istidaacaan jirin meeshii aan istidaaca jirin mukallaf ma aha addoonku hadday masaladu tahay waxyaalaha masaalixda iyo danaha guud taabanayana waa kasii xag jirtaa oo waxay u baahan tahay in la fiiriyo ma'aalaat lafcaal war maxaa ka dhalan doona waxan war maxaa ka dhalan doona maa waxan sidaas daraaddeed xataa calaa fardi haddaad qabto xataa madaxda muslimiinta xataa qaar baa gaaloobay ama hebel baa gaal ah kama dhalanayso kamana laasimayso wuu gaaloobay ha lagu kaco koox yar inagoo aan la dagaalanno laa waa inay meesha timaado maxaa awood ah maxaa la kari karaa maxaa ka dhalan kara maxaa dhibaata ah maxaa dheefa maxaa imaan kara miisaanka sharciga in la saaro wa markaa kadib ayay imaanaysaa maya ha la sabro duruq kale ha la isticmaalo maya awood baynu leenahay mafaasiid yarba inagoon mafaasidu ayna haalib ahayn baynu iska qaadi karnaa markaasay imaan kartaa saas man masaladaasi marka eh, in la baraarujiyo way ahayd maxaa yeelay dad badan oo hadda eh, eh, dimaada jiilahayo oo wax qarbudahayo oo haddana natiijo iyo faa'iide aan keenaynine ummadda uun dhibaatooyin u kordhinaya waxyaalaha ay cuskanayaan baa waxay ka mid tahay madaxdu way gaaloobeen saas daraaddeed gaalna muslimiinta madax uma ahaan karo sidaas daraaddeed waa in muslimiinta laga tuuro tayib kaba soo qaad tanaazulan inuu gaaloobayba ka dhig hadduu gaaloobay oodan tabar lahayn ma qasab baa inaad ku kacdo maya sabir sug farsamo kale hala raadiyo ummadda hala baraaruji wakhtigeeda hala qaato si fudud oo aan dhibaato weyni ka dhalanin oo eh, la rajixi karayo markaa in lagu guulaysan karayo halaysaga qaado markaas ariiqaasaa dariiqa saxda ah amaa ariiqan cawaaifta iyo xamaaska ku salaysani natiijo ma keeno ah, soo hadda maynaan ibnu taymiya iyo ibn qayim ka soo gurinayna tajribadaas soo maynaan ka soo gurinay tajribadu waa muhim tajribadu waa muhim alxaraka alislaamiya ee eh, laga soo bilaabo eh, taqriiban wakhti hore isticmaarkii markuu caalamulislaami laga dowladahan eh, mxuu ahaayey calmaaniga ama dowladahan axkaamta maalan aan aan ku xukumaynin markay yimaadeen laga soo bilaabo alxaraka alislaamiya waxay bilowday inay dowladaha isku dhacaan meelo badan bay dagaalla ka gashay ooy dowladahan kula dagaalameen haddana maca daalika hal qolo oo dowlad ka guulaysatay lama hayo ya hal qalo oo dawlad taagnayd ka guulaysatay lama hayo soo maalit taqriiban weeyaan meel kasta jazaa'ir suuriya u horraysay qadiyadii xamaa dadkii unbaa cagta la mariyey dadkii unbaa cagta la mariyey masar markay wax qarbudeen oo wax baabi'iyeenoo iyagii baaba'eenoo bay markii dambe qaarna ka noqdeen dariiqi sida yani waxa wey aljamaca alislaamiya kale qaarna waa kuwa kaba tegay masar oo meelahaas iyo afghanistaan galay waay oo markii dambe qaacide iyo meelahaas maray marka meel walba natiijo male marka xaqiiqadu waxay tahay marka xaggee wax ka khaldan yahin waxay wax ka khaldan yahin dariiqaa khaldan dariiqu hadduu khaldan yahayna natiijadiisu ha socoto ha socoto waa salbi waa derbiga maad madaxa kusoo dhufanay adugu ama sacabe ama xamaasood ama maalmo mashxarad ama durbaantun ama laakiin waxa weye waxaa kaa horeeya waa natiijo xatmi ah waa meeshii qoladii ku dhammaatay unbaad natiijada kusoo dhammaanaysa leanna waxa weye hal sunan baa idin wada xukumaya hal sunan baa idin wada xukumaya khata aad gelaysaan baa mid ah hal sunna marka hal dariiq baa idin wada xukumaya oo sunnada ilahi ee tabaaraka wa tacala masaladaasi marka dariiqaas salafku jeexeen waxay ku dhaanta ma jirtee asaga ha lagu dhago oo yaan la inxiraafinoo dariiqa yaan laga bixin saas maana ayib wtawbatu ila allahi fima kayma yacطifa bihim cala raciyatihim yacifadaasi waa waan fasirnan umalaynayaa waa sidaa iyadaa ayb waxaan u malaynayaa intaas aan ku jeejino darsiga kale waa masale madax bannaan oo ku xigta insha allahu tacala hada wabillahi towfiiq wsala allahuma wslem cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi